alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam qaala almualif raximah llah wacan cabdillahi bni camr radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam laa yatawaarahu ahlu milatayn rawaahu axmedu walarbaca la tirmidiy waakrajahu alxaakimu bilafdi usama warawa النasaaئiyu xadiiثa usaamata bhada lafd waxaynu ku jiray alfaraa'id xadiiskan xadiiskii ka horeeyey oo xadiis u dhexeeya wuxuu sheegayay in rasuulku alay slat slam yihi laa yarisu alkafiru almuslimu alkafira wala alkafiru almuslim marka xadiiskaasi wuxuu caddeynaya in gaal iyo islaam inaanay isdhexlaynin lakin waxay culimadu isweydiiyeen hal ilkufru millatun waaxida am milalun hal ilkufru milat waaxida am milal maxay uga jeedaan kufrigu ma mila waaxidaba ma diin keliyaba mise isaga laftigiisu waa milal iyo diimo kala duduwan dee horta marka si loo eego waa mila waaxid oo waxa ka dhexeeya ma jiro kafir iyo iyo muslim haddana isaga laftigiisu waa milal de marka ha laga eego oo yahuudiyadii iyo nasraaniyadii iyo majuusiyadii iyo buudiskii iyo qaar wax kale aaminsan ah, intaba de way iska fara badan yihiin sidaa awgeed bay culimada qaar waxay leeyihiin gaaladu way isdhexlayaan iyagu waa milla waaxida bay qaarkood culimo badan yidhahdeen oo yahuudigu haddii matalan aabbihii uu yahuudi yahay inankiisina uu nasraani noqday way isdhexlayaan culimada in badanoo kamidna waxa hi maya xadiiskan ay dasheen laa laa yatawarathu ahlu millatayn iyagina isma dhexlayaan wixii isku diinunbaa isdhexlaya xadiiskan culimada yihi gaalada way isdhexlayan waxay ku qaadeen ahlu millataynkan maxaa lagu qaadaya milaة الإسlam wa milaة alkufr kolley markaas saasay culimadu yidhahdeen masladaasina insha allah baaritaan dheeraada kusii sameeya wixii idinla rajaxnaado qaatay laakiin muhiimaddu waxa weyaan gaalku horta inaanu muslim iyo gaal isdhexlaynin oo aanay meeshiiba abtirsiintii nasabkii waxa ka xoog batay ki islaamka wa inama almuminuuna ikhwa ba xadiiskan ka horeeyey xadiiska cabdillahi bn mascuud fii bintin wa binti ibnin wa uktin saddexdaasiba inay faralka wax ku leeyihiin baa laga qaadanayaa oo bintada nisfi ay leedahay ka xoog badantay labadan kaleba bintu ibnigan haddii inantii ay kusoo dhawaatay ay joogahay tusaale ahaan tan nisfiga qaadanaysa hadday inanteedii ahaan lahayd dee waxabay qaadatay waa mid kaloo ay dowd habaryar tahay oo walaasheed ay dhashay ciddo u tahay walaalkeedu dhalay markaa iminka tusaale ahaan wuxuu usoo qaaday un sheeku xadiiska u keenay xadiisku dee dhexalka qeyme u fara badanyay lakin iminka tusaale ay ka hadleen weeyaan saxaabadiiyo mid uu si uxukumay midna uu si ka duwan uxukumay markaa kii saxsanaa buu soo qaaday xadiiskiisi cabdillahi bn mascuud oo saddexdii qof wax uu halka abu muusa alashcari uu laba u siiyey waliba yihi cbdillahi ibn mascuud nabigu raaci doona isagu waa siduu filayay u moodayay xadiikan rawaahu axmed baa wariyey alarbaca ila tirmidiya wa akrajahu alxaakimu bilafdi usama isagu usama bnu sayd buu ka soo wariyey warawa nasaa-iyu xadiisa usama bihada oo lafdigan laa yatawarasu ahlu milatayn culimadu waxay qaarkood yihahdeen waa lafdiga usamun ba lafdigaa ku ansaxay وعن عمrان بن حuseين qال وxu uhi jaء رaجuل ilى النبي slى الlaه عليه وsلم faqاal jaءa raجuل nin ba u yimid ilى النبي slى الlaه عليه وsلم faqal wuxu uhi ina ina bna ina bna bnي mat inankii inankaygu dhalay baa dhintay oon awowga u ahay famaa lii min miiraahihi dhaxalkiisa maxaan ku leeyahy faqaala wuxuu uhi laka sudus lix meeloodoo meel baad leedahay falamaa walla markuu jeestay ninkii uu dhaqaaqay dacaahu ay dacaahu rasuulu salى اllahu alay slam rasuulkaa u yeelay oo faqaala wuxuu yihi laka sudusun aakhar sudus kalena waad leedo kii horaan ahayn falamaa walla markii uu haddana jeestay markii labaad dacahu u yeedhay faqaala wuxu uhi ina sudus alaakhara suduskan kale ducmatun waa siin waa quudin lagu siiyey maaha dhaxalkii rawaahu axmed alarbaca wasaxaxa tirmidiyu wahuwa min riwaayat اlxasan albasriy can cimraan waqiila inahu lam yasmac minhu waxaa la yidhina xasan albasri cimraan bin xusein kamuu maqal marka haddee xadiiskaasi mursal buu noqonaya marka min hada jiha sida loo dhigo saagood bay culimada qaar xadiiska ay daciifiyeen laakiin qadiyadda ku saabsan awowgu dhaxalka ma leeyihi jaddul abi jaddul um kii xagga hooyada soo maray isagoo xamal ahaa laakiin jaddul abi xagga aabaha soo maray dhaxalka uu leeyahayo manzilat lab buu taagan halkii aabbaha ayuu taagan yahay xataa hadduu awowgii dhawaanu ahayn awowgii labaadoo kale uu yahayo lakin cid ka sokaysa ani jir aljad wayn cala isna dhaxalka way leeyihi haddaba ma halkii aabbaha ayuu istaagayaa mise istaagi maayo saxaabadii baa isku soo khilaafay qadiyaddaas in badanoo saxaabadii ka mid halkii aabuhu bay joojiyeenoo hadduu aabbuhu goobta joogo ikhwadu waxaa may qaadanayn ikhwadii meydku waxaa may waxaa may qaadanayn tusaale ahaan baa wuxuu ka tegay labadiisii waalid iyo ubaduu dhalay iyo walaaladii haye labadiisa waalid labadooda sudus bay leeyihin waliabaweyh likulli waaxidin minhuma asudus maadaama ubadkii meesha jooga haddaanu ubad lahayna faliummihi thuluth hooyadii saddex meelaba meel bay yeelanaysa intii kale ee qaadanaya aabihii baa qaadanaya ikhwadii waxaa ma yeelanayaan waalidkii waalidkiidii ay soo mareen cidda meydka cid ugu soo dhawaatay ciddi ay soo ugu soo dhawaatay maadaama meesha uu joogo uu xoog badan yahay oo uu ka difaacaya awowga laftigiisa ayaa haddaba la isku khilaafay qolo saxaabada qaarkood ay leeyihiin haddii ikhwadii meesha ay joogaan awowga ma riixaye ee waxbay yeelanayaan ikhwadina isna waxbuu yeelanaya marka laakiin uu dhexlaya layskuma diidanaan waa sababta markaa cumar bin khadaab oha odhan jiray saddex arrimood waxaan jeclaan lahaa rasuulku inuu ballan nagula galo markaa wuxuu kusoo daray masalada jadde aljad awowga qadiyaddan rasulku uhi ducma suduskaa hore waa dhaxal u yeelatay weyaan suduska inta suduskan kalena waa ixtimaala inuu leeyahay casab ahaan baad ku qaadanaysa oo cid kaleo usoo hadhay ma jirte adaa qaadanaya laakin imika waxa weya n suduskaa inuu dhaxal ahaan u qaatay oo halkii aabbaha uu istaagay sida muuqatana qofkan dhintay awog u yahay ayaa dee cid kaloo dhexlaysana lahaa jaءa rajul ilى nabiy salى الlaه alay slm faqal wuxu uhi ina ibna bni inankii inankaygu dhalay maata ayaa dhintay fama li min miraahihi dhaxalkiisa maxaan ku leeyahay faqaala laka sudus falama wala dacaahu u yeedho faqal wuxu laka sudusun aakhar sudus kalena wade falama wala dacaahu u yeedho faqal wuxu uhi ina sudus alaakhar ducmatun waa quudin lagu siiyey lakin dhaxalkaagii maaha sheekhu muhiimadda usoo qaaday waxa weyaan aljad inuu yahay dadka wax dhaxla qayimka masalada usoo qaato awowga maadaama uu nebigu dhexal siiyey alayh isalaatu wasalaam wa can ibni burayda can abihi ana nabiya salى اllahu alay slm jacala wuxuu u yeelay liljadati ayeydii asudus idaa lam yakun duunaha umun haddii hooyo ka sokaysa aanay jirin rawaahu abu daawuud wالnasaa-iy wasax ibnu khuseyma wibnu jaruud waqawaahu ibnu cadiy ibnu cadi sheekh akamil kitaabkiisa la alkamil isna uu xadiiska u xoojiyey xadiiskana daliil wuxuu yahy ayayduna inay saas kula wax dhexlayso oo halkii hooyada iyaduna ay taagantah awowgu goorbu wax dhexlaya haddii aanu inankiisii oo aabbihii meydka ahi aanu joogin meesha soo saa maha laakiin hadduu aabbihii joogo ilmahan dhalay ee isna uu aabbaha usii ahaa waxaa ma laha awoga aabbuhu wuxuu xijaabaya awoga ayayduna saasoo kale haddii aanay hooya meesha joogin bay wax dhexlaysaa haddaba ayaydani waxay noqon kartaa labada labaduba way dhexlaan ummi lummi hooyada xagga ayeyda xagga hooyada iyo um labi hooyada aabuhu labaduba way dhaxlayaan labadaa waa la isku waafasay bay culimadu leyihin inay wax dhaxlayaan iyagu ayeydaa hooyo iyo ayeyda aaba way ka dhiganta halkii hooyada suduskii ay lahaan jirtay bay markaa qaadanaysaa hadii meesha ikhwa ay jiraan mutacadidiin ama farci waalid ku وعن بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى اه عليه وسلم جعل وحي الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له وارث من لا وارث له الخال abtigu waariثu man mid ka dhaxlo weeyaan laa waariثa lahu cidda xashaan lahayn akrajahu axmed wlarbaca siwa tirmidiy wa xasanahu abu zircat araaziy wa saxix ibn xibaan walxaakim wa can abi umamata bini sahl qaala kataba macii waxaa qoray warqad qoray cumaru anigu ii qorayoo ilaa abi cubaydata bimacnaa anigu ii dhiibay ilaa abi cubaydata radi allahu canhum abu cubayd u diray abu cubaydana waa raggii uu gobollada iyo dhulkaa u diray dagaalada ka waday ciraaq iyo sham iyo halkaas oo barasaabadoo kalena uga dhignaa cumar baa u qoray ilaa abi cubayda sham buu markaa weli ku joogay si gaara ana rasuula llahi sala allahu alay slm qala wuxu uhi allahu warasuuluhu allihii rasuulkiisa ayaa mawla qaraabo u ah man laa mowla lahu cid aan qaraabo kala dhaxsho lahayn waalkhaalu abtiguna waariu man midka dhaxla weeye laa waaria lahu cid cashaan lahayn rawahu axmed arbaca siw siwa abi daawud waxasanahu tirmidiy wasax ibnu xibaan <clears throat> qisadan culm qadiyadan culimadu waxay dhahdaan miraahu dawi larxaam dawi alarxaam dawi larxaam mar de waxaa looga jeeda qaraabadii o dhan mar raxim looga jeeda lakin dawi larxaamka inta badan waxaa looga jeeda marka dhaxalka la joogo dadka xagga hooyada ka yimaada marka ikhwat lium mar bay wax dhexlaano waa marka uu yahay kalaala meesha ay tahay wain kaana rajulu yuuraثu kalaalata walahu akun aw uktun falikuli waaxidi minhuma الsudus fain kanuu akara min dalik fahum shurakaau fi الثuluث waxaa la isku waafaqeen oo culimada mufasiriinta isku waafaqeen aayaddaa ikhwada lagu sheegay inay yihiin ayo ikhwatu lium inay yihiin kuwii xagga hooyada inay yihiin waayo kuwa kale dee waxa casabay ku qaadan iyaga qaadan lahaa waa xaggii hooyada weyaan haddaba waxyaalaha ay ku kaga duwan yihiin kuwa xagga hooyada ka yimaada waxa wey say cumar sheegeen horta ciddii ay soo mareen iyadoo ay joogto marka qaarkood waxbay dhexli karaan bay dhaheen oo iyadii ay soo mareen dhinaca kale labkooda iyo dakarkoodu unhaagooda dhadigooda iyo labkoodu isku waxbay qaadanayaan falahu akun aw ukht falikuli waaxidin minhuma sudus ma kala badsanayaan thulutna ma dhaafaano hadday saddex iyo wax ka badan noqdaanna thulutkaasumay qaadanayaan ay ku shuraakoobayaan markaa dawlarxaamka way dhexlaan haddii cid kaleba la waayo oo kuwaasina aanay jirin laakiin abtigii iyo habaryartii iyo kuwaasi ay joogaan culimadu waxay isku khilaafeen waxay leeyihiin qaarkood maya dhaxalba ma lahaba gebigoodba dawil arxaamka cidda la dhaada ee abtiga iyo habaryarta iyo kuwaasi wax dhaxalay qofkaa leeyihin ma jirto haddii qofka cidda xasho la waayo xoolihiisa waa la qaadaya baytulmaalka muslimiinta la geenaya halkaasaa de dadkaas muslimiintu ka dhexeeya axaadiisna way daciifiyeen xagga sanadkooda dacfi baa ku jira bay leyihin axaadiisa culimada in badanoo kamid midina waxay leyihin maya walow axaadiistan maqaal iyo hadalbaha ku sugnaaday inkastoo iyagu xasan iyo saxiix iyo ku sheegeen haddana way dhexlayaan bay leyihin saasaanay u badantay inay dhexalkaa leeyihiin culimada mucaasiriinta sida sheekh ladhan ibn cuthaymin raximah llah markuu leeyahay macquul maaha buli naano isagoo qofka abtigii halkaa jooga oo abtigii uu markaa joogo xoolahan lagu siin maayo inankaad abtiga u ahayde baytulmaalkaa la geynaya dadkaa kalaa la siinaya oo laga dhexaysiinaya marka dhisa u eegnay bu hi xaggaa kale marka dhisa udhignay laftigeeda ummaddaa kalea ka dhexeeya xoolahaasi adigoo abtigiina waxba ha qaadanin de markan ataa sa caqliyan u eegnay bu hi caqligaaba diidaya w marka xadiiskan waa lagu dhaqmaya wey alkhaalu waarithu man laa waaritha lahu xaggii abtigii cid kaga t xaggii nasabkiisii kale cid kaga timi marka la waayo abtigii baa dhexlaya habaryartiina lamid bay noqonaysaa marka cid kaloo dhexasha la waayo allahu warasuuluhu mawla man laa mawla lahu macnaha uu ixtimaalo waxa weeyaan ereyga mawla culimadu waxay dhahdeen mar waxaa lagu isticmaalaa almuctiq kii uu xoreeyey waxaa kaloo lagu isticmaalaa almuctaq almuctaq kii la xoreeyey waxaa lagu isticmaalaa matala waxa weeyaan allahu mawlana waa kii naasiruna noo gargaarayay allah subxaana watacala waa lagu tilmaamay anta mawlana fansurna calى اlqowm alkafiriin mawla bimacna qariib qofka qaraabadiisa walaaga mid kii isaga iskaashaanbuureysiga mawlaahum fulan bin mtl bukhaari baa lagu ohanaya aljucfi jucfi waa qabiil oo kale tusaal ahaan mana aha abtirsiin ahaan iyaga lakin waxa la ohanaya mawlaahum waxaa la ohanayaa mawlaahum kii ay xoreeyeen ama kii gaashaanbuureysiga haddaba allahu warasuluhu mawla man laa mawla lah waxa weeyaan cidda cidda xasho la waayo ilaah iyo rasuulkiisa dhexlaya macnaheed waxa weya dantaa caamka iyo xoolaha caamkaa ah weeyaane meesha caamkaa lagu bixinayo qofka cidda xasha hadii la waayo xadiisna nebigu waxa laga so wariyay alayه الslat slam inuu yihi ana m ana mawla man laa mawla lahu anaa mawla oo dhexlaaya cidda cidda xasho la waayo waana tanu xadiiskan ugu lamid yahay o waa caama xoolaha waa la qaadaya baytulmaadka muslimiinta la geenaya saasay markaa caamka noqonaya haddaba lakin alkhaalu waariu man laa waaria lahu abtiga waxbu dhelaya wy saxaabigan la dhaha almiqdaam bini macdi kariba dhowr jeer buu ina soo maray waxa uu ka soo jeeday yeman azabidi waxyaalaha qisaska uu leeya waxaa ka ah waa nin raggii uu dagaalka u xuli jiray cumar bn khadaab radi allahu canhu nin aada u dagaalyahanabuu ahaa dhinaca kale wuxuu ahaa nin aada u dheero de dee cumar bin khadaab oo la yidhaahdo marka uu faraska fuulay isagii zubayr bin cawaamiyo lugaha dhulka jiitami jiray oo cumar bin khadaab radi allahu canhu ayaa kasii yaabay ninkan miqdaam bin cad oo laga soo wariyey inuu yihi alxamdu lilahi aladii khalaqanaa wa khalaqak waxaa maxaad iska leh allaha annagana na abuuray adigana ku abuuray oo dee annagoo saa kaaga gaagaabanayo adigoo dee intaa leeg ilaaha ku abuuray ilaaha abuuray ayaa mahad iska leh وعن jaaبir رadي الlaه عanه عن النabiyi slى الlaه alay sl qal wuxu uhi ida اstahla hadduu dhawaaqo almawluudu kii dhashay wuriha waa la dhexal siinaya rawahu abu dawud صaxi بن xibaan waritha haddii la hahna u dhexlayaa bay noqonaysa oo aan la sheegin marka eh, faliأwlىa rajuli dakrin baynu soo maro o xadiiska aynu kusoo maraynay arbiciinkan aynu kuso qadanay goormu qofkii wax dhexlaya wey ilmihii yaraaya dhashay warta qofku qofka u dhaxlayo waa inuu ka dhimasho dambeeyo haduu ka hor dhintay walow daqaa'iqna ha noqote dhowr mirina ha noqote dee dhaxalkiisa ma soo gelaya hadduu qofku qofka ka hor dhintay laakiin markan u dhaxalyayo waa markan uu ka dambeeyo hadduu ilmuhu caloosha ku jiray oo uu dee nolol ku dhasho oo uu iska noolaado de taa inuu dhexlayo layskumama diidanaa hadduu bakti ku soo baxay oo isagoo noola inuu soo baxayna isna dhexli maayo dee markaa qof noolba mu ahayn laakiin hadduu sidaa usoo dhacay isagoo noolo nafta ay ku jirto oo haddana dhinto dhaxalkii uu soo gelaya wey maxaa lagu garanayaa matalan istahalla hadduu dhawaaqa hadduu mar yar shaqaaq idha amba yaro ooyo oo kale taasi waxay kutusaysaa inu noolyahy o calaamad tilmaamaysa inu noolyahay marka xadiiskaasuu tilmaamaya inuu dhaxalkii yeelanaya oo sow ka dhintayba goormu dhaxalka le yeelani waabuu ka dhintay ya isagii waabu dhintay ka warrama haye haye ninka cumaamadda ya isagaa lasii dhexlaya dhaxalkii wuu soo gelayaayo de isagana lasii dhexlay lakin horta wixiis wuu yeelanaya hadduu inamo kale meydku ka tegay kuwaasuma lamid noqonaya isagana hadhow de waa qof dhintay oo waa wixiisi waa lasii qaadanaya cidii dhaxalkiisa lahayd baad soo gudagelaysa lakin horta wixiisa ha qatoy وعن cمر بن شhعyب عن أbيه عن جده qال qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم laysa للqاtل min الmيراثi شhayء laysa uma ahaanin lilqaatili kii dilay ciddii uu dhaxalkiisa lahaa min almiiraahi dhaxalkiisii shay-un waxba kuma laha rawaahu النasaaئiyu وdara qudniyu وaqawaahu ibn cabdilbr وacalahu النasaaئiyu xadiiska waa cileeyey wالsawaabu waqfu calى cumara sida saxdiina waxa weya inuu cumar ku joogo xadiiskiyo uu yahay xadiis mawquuf ah laakiin macnihiisuna uu sax yahay oo culimadu isku waafaqeen qofka wax dilaa inaanu dhaxalkiisa qofka lahayn qofka qof dilaa oo qaacidadii baa lagu dabaqaya man istacjala shay-an qabla awaanihi cuqiba bxirmaanihi qofka shay degdegsada man istacjala shayan qabla awaanihi intaanu shaygaasi iman cuqiba waa lagu imtixaama lagu ciqaabaya bixirmaanihi haddaba dilkii waa ka aynu ognahay dilku inuu qeybo leeyahay oo camdi iyo shifulcamdi iyo khata iyo noqonayo culimada in badan oo kamid ah waxay israaciyeen maca khata hadduu xitaa qofkii qofkan khata u dilo waalidkii ayaa isagoo cid kale doonayay inuu wax ku dhufto uu isagii wax ku dhuftay amba dee si kale khadu udhici karaayo isagoo dhagax weyn sida buu kaga siibto o ku dhacay ka soo qaad waxaaso dhan waa iman karaaba dee iyo mar uu ukasay o dee qofkii dilay amba waalid ha noqoto ama cid kale dhexalkiisa ulahaaya markaa uu kasay horta isaga dhexli maayo lakin khada ah ayay culimadu ku qaybsameen oo culimada in badan oo kamid ay leeyihiin dhaxal malaha laha oo haddaynu nidhaahno qofkii khata-a ah wuxuu dilay dhaxalkuu qaadanaya qofkii uu dilay sow kii camdiga u dilayna iska sheegan maayo khata ba iga dhacay ilan qalbigiisa warkama hayne soo odhan maayo maya way iga dhacday qadiyadiyo umaankasino ya soo saa maayo marka saddan lidariica si arintaa looba awdo wadada lagu marmarsoon karaba aynu ka joojino meesha qowlka kalena wuxuu odhanaya meene khaaasi maadaama ilahay dembigiiba uu ka dhaafay waxaan qofkana aan u kasin dhaxalkii wuu soo gelayaa u qaadanaya waxaan idhi soo aragnay waxyaalaha qofka u diida miiraaska inay ka mid ahaayeen alqatl in qofka qofku diro xadiiskana waa kan caddaynaya qaala rasuulu llahi salى اllahu alay slm laysa lilqaatili min almiiraathi shay-un marka xadiiska mawquuf iyo marfuuc labadaas la isku haysa lakin kii u noqdoba hadduu xitaa mawquuf noqdo waa sax macnihiisu laysa uma aha lilqaatili kii wax dilay min almiiraathi dhaxalkii shay-un shay kuma laha وعن cمر بن خطاب رضي الله عنه qال marka ciddii uu dilay weeyaan xalkiisi وعن cمر بن خطاب رضي الله عنه qال وxu uhi سمعtu waan mqلay رasuul الlahi صلى الله عليه sل رsulka alو yqul leh ma أحرز aw ilwaladu fa huwa licasabati man kana ma axrasa ay maktasaba wixii uu kasbado alwaalidu waalidki aw ilwaladu amba ilmihii fa huwa shaygaasi licasabati casabadiisu u ahaaday man kaana cidii doontaba ha noqoto casabadaasi rawaahu abu daawud wanasaa'iyu wabnu maaja wasaxib ibnu lmadini wabnu cabdi lbar caliy bnu lmadini waa shaykhu lbukhaariy bukhaari sheekiisi weyaan culimadii bukhaari oo raggii aadka ugu talax tegay xadiiska ibn cabdilbarna waa culimada u waaweyn madhabka maalikiyada oo kitaab kale atamhid iyo ee kutubta culimadu yihahdeen kutubta islaamka oo kutubta aan laga maarmi karin tamhiidka iyo muqlil ibnu qudama uu leeyahay markaa ibnu qudama sheekh alayo muxalaha ibnu xazami iyo kutubtaas kutub aad u cajiiba ibn cabdilbar alandalusi andalus waa dhulka iminka la haha sbain iyo bortuqal iyo waddamada yurubta ayay ibn xazam iyo qurdub iyo qurdubna waa caasimadii ay kasoo jeedaan culimadaas sideed qarni bay muslimiintu ka talinayeen kolba qeyb ka taliyaan oo dee dhulkii xoreeyeen ay morocco ka tallaabeen halkaa ay ku xoreeyeen haddana waa tahay maanta dee looga soo saaray muslimiintii ay dib u daciifeen marka marba heer baa dee la xadiiskani wuxuu tilmaamaya casabadu inay dhaxal ka marka xadiiskani xadiiskii hore ee ahaa alxiqu lfaraaida xadiiskaasi muxuu tilmaamaya in lagu horreysiinayo ahlufaraka soo maha xadiiskan waxaa laga fahmayaa wixii uu qofku ka tago amba waalid ha noqdo ubadkiisiibaa qaadanaya oo casabadiisiiba amba walad ha noqdo waalidkiibaa qaadanaya ciddii casabadiisa ah man kaana ciddi doonama ha noqde ciddii casabadiisa ahayd ma qaadanaysa oo wax laga fahmi karo elofaradka waxba kuma laha iyaguna lakin waa le waa la iswaafajinayaa oo ahlufaralkiina waxoodii way leeyihin casabadiina iyagaa usoo xigo way qaadanayaan wey si aan loo fahmin ahlufaral unba wax qaadanaya amba casaba unba wax qaadanaysa iyo labada xadiis bay isku waafaqeen ma axraza wixii uu koobo bimacnaa iktasaba uu shaqaysto alwaalidu ee uu helo xoolaha uu isagu koobu leeyahay mas uu leeyahay weya awil waladu kii la dhalay ama kii wax dhalay fa huwa licasabatii buu ahaaday xoolahaasi amba waleed hala ahaado amba waalid hala ahaadee man kaana ciddu doona ha noqday casabadaasi ubadkii iyo waalidkii iyo intaba way noqon karta qaraabadii walaaladii iyaga laftigooda lakin da issii xijaabayo qaarba qaar ay meesha ka saari karayaan wa can abd cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma qaala qaala nabiyu salى allahu alayhi wasalam alwalaa luxmatun ka luxmati nasab alwalaa walaaga waxaa la idhahdaa xoreynta qof la xoreeya luxmatun waa xidhiidh ka luxmati nasab xidhiidhka abtirsiinta oo kale ah laa yubaacu lama iibiyo walaa yuuhabu laysma siiyo oo layskuma yskuma deeqo rawaahu alxaakimu min dariiq ashaaficiy ayuu ka soo wariyay xaakim can maxamed بن اlxasan can abi yusuf wasax ibn xibaan wacalahu lbayhaqiyu xadiiskana waa saxiix say culimadu leeyihiin waxa uu tilmaamayaa walaaga waa asbaabtii wax lagu dhexlaayay soo maha annikaax iyo annasab iyo annikaax iyo alwalaa oo horeynuu soo maray xadiiskii bariira markaynu marayni rasuulku alay sala slam tilmaamay inama alwalaa limanacta walaag ayaa iska leh cidda wax marka hadhow haddii cid kaloo dhexasho la waayo qofka la xoreeyey marka uu dhinto cid kaloo dhaxalkiisa qaadata hadii la waayo baytulmaalka lama geynayo ee waa waxaa dhaxalka qaadanaya muctiqiisi kii xoreeyey oo mawlihiisina waayo ma la kala iibsan karaa haddaba walaagaasoo ma la odhan karaa waar sidii ay markaa uu wax loo kala iibsanayay ninkaa hebel ayaa aan xoreeyey walaagiisii iga iibiso oo hadhow cid kalo dhaxasho haddii la waayo adigu dee kolley waa keligii oo cidinama dhexlayse qaraabana malaha cidna malaha cidina ma kaasoo waa ninkaa iska gaboobo kolley waa waa cadceedda casaro uu sii socdaaye iga iibso xoolana uu leeyahy de waa laga bani adamku udamci laha u lahaa war de kolley ninkaas hadduu dhintaan xoolihiisa ha qaatee laakiin lama kala iibsan kale u nebigu uri alay sala slam qadiyaddaas ma sida aan loo odhan karin ninkan hebel hebel aanu walaalaha nahay walaalnimadiisini adigu iibso walaalnimadii hebel adaa la walaal noqonaya dhaxalkana qado taasi may dhacaysaa waa maya waayo xabaha iga aan ku siiyeyba maya taasina ma dhacayso marka saa awgeed waa wax abtirsiinta xidhiirkaas oo kale saasuu nabigu yiri alay sla slam qaala nabiyu salى اllahu alay waslm alwalaa luxmatun waa xidhiidh iyo irtibaaط ka luxmati nasab laa yubaacu y lama iibiyo waa la naafiya laakin bimacnaa nah nahyi ku dhacaysa walaa yuhab laisma siiyo وعn abi qilاabةa عan أنس radي الlahu عanهu qal qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم afradkm زayd bn haabit afradkum ee aclamukum bilfaraa'idi ka dhaxalka idinku yaqaanaa zayd binu thaabit zayd binu thaabit weeyaan akrajahu axmed walarbaca siwa abi daawuuda wasaxaab tirmidiy wabnu xibaan walxaakim wcila bilirsaal xadiiska waxaa lagu cileeyey inuu mursal yahay so awgeed bay culimo badan laakiin inuu sayd binu thaabit dhaxalka u yaqaanay saxaabada xadiis kalena way tilmaameysaa waana qadiyad sugan weya taas afradukum zayd bn thaabit waa qadiyad sugan qadiyadaasi xadiiska xataa haddii markaa irsaalkiisa iyo dacafkiisa halgasha xadiiska hore rawaahu alxaakim min dariiq الshaaficiyi can maxamed bn xasan can abi yuusuf shaafici macallinkiisa wuxuu ahaa muxamed بن xasan abi yuusuf iyo maxamed بن xasanna waa laba waa saaxiibey abi xaniifa abi xaniifa labadiisii arday caanka ahaa loo bixiyey saaxiibey abi xaniifa weeyaan marka ayaga laftoodii ba wax kala warinaya halkaa waxaynu kaga soo baxnay baab ulfaraa'id axaadiis badan oo mawduuca si guud uga saabsan oo usuusha culimadu ka duuleena ayuu sheekhu inoo keenay baab ulwasaaya wuxuu baabu yahay alwasaaya dardaaranada markaa faralka iyo dardaaranka iyo kuwa maxaa beyca loogu keenaya ila imika beyci baa laga warramayay kitaabulbeycu ka bilaadhan yahay iibkii oo keliyayo maalkiio badan baa soo gudagelaya dhaxalkii wuu soo gudagelaya waaa waayo inta badan waxaa laga yaabaa maalka la kala qaadanayo in iibno uu soo galo oo xidhiidh ay la yeelato qadiyadaas alwasaaya oo culimada fiqiga qaarkood ay ka horreysiiyaan faraaida oo ay leeyihiin dee marka dhaxalka la sameeya abaa dardaarankuna dardaarankaa horeeyo horta markaa dhaxalkaa dee dambeeya kutubta fiqiga qaarkood ba saa u tartiibiya culimada madaahibta alwasaaya waa jamcu wasiya marka waa maal qofkii wax dardaarmayay gaar ahaan inta badan maal bu day ku saabsan yihin wa can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اlahi salى اlahu alay slm qala wuxu uhi ma xaqu mri'in muslimi lahu shayء yuriid an yuusiya fiihi yabiitu leylatayni ilaa wasiyathu maktubat cinda mutafaq caleyh ma xaqu mri'in ay leysa ma jiro xaqu mri'in muslimin qof muslin ah xaqii ma jiro lahu qofkaasoo leh shay-un shay leh yuriidu uu doonayo an yuusiya inuu dardaarmo fihi arrinkiisa inuu wax ka dardaarmo dhexdiisu yidhahdo saa yeela oo haddana yabiitu hooyanaya leylatayni laba habeen ma jiro qofkaa muslimka ah oo maal iyo wuxuu dardaarmo leh oo laba habeen hooyanaya ilaa hadduu jirana wa wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun mid qoran weeyaan cindahu agtiisa mutafu aleyh xagga macnaha af soomaaliga si guud buu ku wanagsanya xadiskaas kale loo macneeyo waxa weeyaan qof muslimi ma jiro oo leh xoolo u dardaarmo ama wuxuu dardaarmo oo laba habeen hooyanaya ilaa haddii u jirana waa in dardaarankiisuu qornaado hadday xitaa laba habeen ku gaado haduu laba habeen haysto dardaarankaasi waa inu qornaado macnehedu waa maxay in looma xadidine qofkaasi dardaarankaa ah, ilowba ilow waa inuu qornaado mar haddiiba fursadu helay laba hadaa ah habeen waa qorayba dardaarankiisu xadiisku wuxuu tilmaamayaa qofka muslimkaahi ilan goor uu dhiman doono war kama hayo adduunyadanna waa isagoon qofku markaa qorshaysan oo sii macaansanaya ayaa uu iska dhiman karaa waxyaalo badan oo markaa u baahan baa jira dee inuu kusii dardaarmo dayn baa laga yaabaa inuu qarsoon yahay oo isagu mooye cid kale ogeyd jirin xoolo kale xuquuq kalaa lagu leeyahay waxyaalo kalaa lagu leeyahay dadkan uu ka tegayaabaa laga yaabaa inuu u dardaarmo am kuntum shuhadaa id xadara yacquub almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika de waa dardaaran uu u dardaarmayo oo tawxiidkii xaqii kala hadlay markaa qofkii inuu adduunyadu way iska soconi kartaaye inuu kolleyba wixii dardaarankiisu iska qoraado weeyaan macnaheedu culimadu waxa ay tilmaameen inuu arrintanna aanay waajib ahayn marka si loo ego waajib baa laga fahmaya laakiin waa mustaxab bay dha qofku inuu dardaarankaa u qornaado waxa laga qaatay isla xadiiska laftigiisa maa xaqu mri'in muslimin lahu shayun yuriidu in ikhtiyaarkiisa baa laga isagu inuu doonayo maadanna waa naafiya oo waa bimacnaa layse imika markaa naafiyadaasoo marna xijaaziya marna tamiimiya noqota xijaaziyiintu way camal siinayaan tamiimiyintuna ma camal siinayaan markaa imika lama camal siinaye bal tamiimiya laga soo qaadaya lakin nafyigi iyo macnihii way tilmaamaysa oo xaqun markaa waa mubtada marka mar kale lama camal siinayo intan ka dambeysa markaa kusii fasirmaysa oo noqonaysa khabarkii وعن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi صلى اه علي sلم qال وxu uhi ma xaqu امriئi mسلimi ay laysa xaqu امriئi mسlimi ma jiro qof muslina xaqii oo macnuhu yahay waajibkii qof muslimna waajibkii ma jiro lahu qofkaas ole shan shay yuriid uu doonaya an yuusiya inuu dardaarmo fiihi shayga dhexdiisa kaasoo muslimkaasoo yabiitu hoynaya leylatin laba habeen iyo wax kasii badan hadalkeeda bada laba habeen wax ka badan haystaba waabu qoran yahay wixiisa ilaa hadduu jiro la helana wa wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun cindahu agtiisa ay u qoran waa u diyaaro waa qoran yahay weyaan almuhim xadiisku wuxu dhiiri gelin sheego markaa dardaarankaasi waxaa loo qaybinaya sida ay leeyihiin culimadu raximahum ullah axkaamu lkhamsihi uu gelayaayo waajibkii iyo sunihii iyo muxaramkii iyo makruuhi iyo kula midka waajibka waxaa kamid salaan qofkii dayn baa lagu leeyahy cidowgiina ma jirto xataa qofka kulihii maba oga doono maxaa ku waajib ah inuu inuu dardaarmuu sheego ee ku waajib mustaxabku matalan waa xoolihiisa inuu dardaaran ka bixiyo oo kale makruuha waxa weeyaan thuluthka inuu ka inuu ka inuu thuluth dardaarmo oo kale xaaraamta waxay noqonaysaa qof dhaxalka lahaa sida inu xariisama ku arki doono inuu u dardaarmo ama thuluth wax ka badan xoolihii inuu dardaarmo oo kale ama dee shay xaaraana in lagu bixiyo uu dardaarmo oo kale kuwaasay noqonaysaa insha allah halkaas aynu ka soo daka nagu joogo wallahu alam asalaamu calaykum